بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كان يحكو سابسيه فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه waxaa waajibinaya in damaankii la isla wadaago iyo waxa lala xusi doono ayuu ka hadlayaa wuxuu idhi istadamaa ida istadamaa laba qof hadday isku dhacaan oo isjiidhaan bilaa qasdin ayagoon u qasdin inay jiiraan fa calaa caaqilati kullin mid walba caaqiladiisa waxaa ku waajibaysa nisfu diyatin mag niskeed mukhafafatin oo la fududeeyey wain qasadaa haday u qasdaan istidaamka iskudhacaas isjiirkaas fa nisfuhaa magta niskeedii ayaa waajibaya muqalladatan xaalay tahay mid la adkeeyey ow amase axaduhumaa qasada axaduhumaa midkood ba u qastay istidaamkii kii kale laakiin uma qasdin falikullin mid walba waxaa u sugnaaday labadoodii ka mid ah xukmuhu xukumkiisa wاصaxiixu muctamadu waxaa weeye anna calaa kullin mid walba inay ku waajibayso kafaaratayni laba kafaara inay ku waajibayso waaya wuxuu ku yidhi laba qof oo xor ah oo kaamilayn ah kaamilayn markaan lena waa baaliqayn caaqilayn ah maxaa yeele sabigii iyo majnuunkii waynoo imaan doonaan haddii ay isku dhacaan oo isjiidhaan ama cagahooda ha ku socdaan iyagoo ordaya ha isku dhacaan ama ayagoo laba daaba saara laba gaari saara ayay isku dhaceen mayna qasdin inay isku dhacaan laba qofoo indhoolayaali ahaayeen tusaalahaan tusaale ahaan ama haafiliin ahoo moogan ama meel mugdi ah ayay iskaga hor yimaadeen ayagoo ordaya almuhim way isku dhaceen laba gaari baa iskashay caaqilada mid walba caaqiladiisa ama tolkiisa waxaa ku waajibaysaa nisfu diyatin mukhafafa diyo la fudeeyey niskan maxaa nisfa diya mukhafafa loo yidhi nisfu diya horta waxaa loo yidhi maxaa yl qofkan laba ficil buu ku halaagsamay waa ficilkiisa iyo ficilka saaxiibka marka ficilka naftiisa waxa qaabishan hadir baa laga dhigay maadaama asaga laftirkiisa uu dee qofka ku dhacay kudhicitaankan uu ku dhacay shilki waxbuu ku lahaa khatartan uu ku dhintay waxbuu ku lahaa marka haafkiisii waa la tuuray hadir baa laga dhigay niskii kale ee dee ninkan uu shilka u geystay ayaa markaa uu ka magdhabanayaa tolkiisa ka kalena waa un saasoo kale ka kalena sidaas in lamida baan leeyahay marka calaa caaqidati kulli minhuma nisfu diya mukhafafo waxaanu nidhi maadaama istidaamka isjiiritaanka ayna u qastin oo uu ahaa khata hadday u qasdaan ka waran labaduba way u qasdeen inay isku dhacaan oo kas bay isu jiireen marka nisfu diyatin muqallada ayaa waajibaysa waa hibu amd hibu amd baa laga dhigay marka tolkii waxaa ku waajibaysa niصu diyati magniskeed oo muqallada niu diya waxaan usoo nidhi waa sidaan soo sheegnay muqalladan waxaanu nidhi maxaa yeel waa shibu camd maxaa yeelay shibu camd waxaan u nidhi inta badan isdaamkan laba qofoo isku dhacda yani wax loo dhinta ma ah laakiin hadduu laba gaari oo xawli ku socota hadday u qasteen labada gaari inay isgeliyaan de waa camdi inay isdilaan bay ugu talagaleen marka tolka laguma maleba waxaa lagu leeyahay niu diyatin muqallada ayaa waxaa lagu leeyahay tarikadiisa aw axaduhum ku leeyahay midkood baa u qastay istidamki kii kalena uma qastin mid kasta xukunkiisu leeyahay kii istidamka u qastayna nisfu diyatin muqallada ayaa caaqiladiisa lagu leeyahay kii aan u qastinna nisfu diyatin mukhafafa ayaa caaqiladiisa lagu leeyahay mid kasta laba kafaara ku waajibaysa laba kafaaro oo labada kafaara maxay yihiin dilka naftiisu dilay kafaara ka waajibaysa dilka qofka kale uu dilayna kafaara ka waajibaysa marka laba kafaaro ayaa waajibaysa kafaaraduna wax qaybsama ma ah wuxuu idhi sadama ida sadama haddii laba qof isku dhacaan oo isjeelaan bilaa qasdin ayagoon u qastin facalaa caaqilati kulli mid walba caaqiladiisa waxaa lagu leeya nisfu diyatin mag niskeed mukhafafatin oo la fudeeyey wain qasadaa hadday istidaamkaas u qasdaan fa nisfuhaa magta niskeeda ayaa waajibaysa muqalladatan xaalay tahay mid la adkeeyey aw mase axaduhumaa midkood baa istidaamkii u qastay kii kale uma qastin falikulli mid walba wuxuu leeyahay xukmuhu xukumkiisa ayuu yeelanayaa wasaxiixu muctamad waxa weeye ana calaa kullin mid walba inay ku waajibayso kafaaratayn laba kafaaro wain maataa laba qof hadday dhintaan maca markuubayhimaa labadoodii daabo labadoodii gaadiid macooda ay la dhintaan fakadaalika falxukmu xukumkii xagga diyadii kafaaradaba kadalika sidaan soo sheegna weeye wa fii tarikati kullin mid walba wixii uu ka tegay waxaa ku waajibaya nisfu qiimati daabbati alaakhari kan kale daabbadiisa daabbadaa qiimaheeda niskiisa ayaa ku waajibaysaa wuxuu ku labadan qof haddii ay laba neef kala saaraayeen dabeetana markay isku dhaceen ayagana way dhinteen labadii markuubna way dhinteen marka xukumku waa sidaan soo tilmaanay waxaa loo kala qaadayaa inay u qasdeen istidaamka iyo inay u qasdin tafsiilkiina soo dhaafay in markaa nisfu waxa weeye diyatin mukhafafatin haddaysan qasdin ay waajibayso calaa caaqilati kullin hadday u qastinna nisfu diyati muqallada hadday midkood uqasti midna u qastinna waxa weeye midka soxoonkiisu yeelanayo laba kafaarana inay ka waajibayso tafsiilkana soo dhaafiya waa imaanaya labadii markuub labadii daabo ka warra xuunkooda labadii daabana way dhinteen labada daabo daabo kasta qiimaheeda niskeeda ayaa kii kale lagu yeelanaya midna dameer buu watay maala midna aras buu watay mid kasta daabadiisa ayaa la qiimaynaya qiimaheeda niskeed ayaa ku waajibaya kii kale tarikadiisa laga qaaday lama markaan tol kuma bixinayo wixii xoolo ah ay iska burburiyeen caaqilada shaqa kumale waxaa laga qaadayaa tarikada midka kale niskiisii hadar baa laga dhigay niskii kalena ka kale la saaray kan kalena waa saasoo kale daabadiisii nis ayaa ka kale lagu waajibay nis kalena hadar baa laga dhigay waxaa saa looga dhigay waxaan idhi maxaa daabada waxay ku dhimatay bificlihi nafsihi wa ficli hayrihi ficilkiisa iyo ficilka qof kale saa darteed wii ficil nafsii qaabisana hadal baa laga dhigay ficla alaakarna waxa weeye de nisfu qiimati daabati baa ka waajibta wuxuu ihi awamase wain maata hadday dhintaan buu ihi maca markuubayhimaa labadoodii gaadiid macooda fakadalika sidaan soo sheegna oo kalen weeyaan xukumku wa fii tarikati kullin mid walba tarikadiisa waxaa ku waajibaysa wuxuu ka tegey nisfu qiimati daabati alaakari midka kale daabadiisa daabadaa qiimaheeda niskiisa ayaa ku waajibaysa wasabiyaani laba ilmood aw majnuunaani laba waalwaalan ka kaamilayni laba qofoo dhammaystiran bay la mid yihiin waqiila waxaa layidhi in arkabahumaa hadii daabadii uu saaro alweliyu weligii tacallaqa bihi damaanu damaanka asagoo ku tacalluqaya walow arkabahumaa hadii labadooda uu saaro daabadii ajnabiyu nin ajnabi ah oo dee shaqo aan ku lahayn daminahumaa labadaba asaa magdhabaya wadaabatayhimaa labadoodu magdhabaya manaa sabigii majnuunkii uu magdhabaya wadaabatayhimaa maca daabatayhima labadoo daabana wuu magdhabaya waaya wuxuu ku yidhi laba ilmood oo sabi ah hadday isjiidhaan ama laba waalwaalan hadday isjiidhaan oy sidaa ku dhintaan waxay la mid ka kaamilayni kuwii haddaan ka soo kaamilaynka ah unbay la mid oo tafsiirkiina soo dhaafay unbaa halkan imaanaya waaya iilba wuu leya maya ayagu way ka duwan yihiin maadaama aysan caqli lahayn waxaan eegaynaa yaa saaray daabada hadduu weligooda uu daabada saaray damaanka asagoo ku tacalluqayaa damaankii asagoo ku tacalluqaya maxaa yeele asagaa sabab ugu ahaa inay isku dhacaan nin walba weligiisii baa saaray daabo dabeetana labadii ilmood baa isjiila iyagoo daabadii wata ama laba waalan ayaa laba daabo la saaray sidaas isku jeedaan weligiibaa damaanka ambaaraya saasuu leeyahy khatar ayuu u sababay midda kale inuu daaba saaro mashruuda bislaamati caaqila caaqibadii in ay nabadgelyo tahay ayaa lagu shardinayaa marka qiilkana halkaa soo maray haddii laakiin nin ajnabiya ah uu saaro oon weli u ahayn nin aan mas-uulka ahayn labada ilmood ama labada waalwaalal ayaa daaba saaray dabeetana way isjiidheen markaa wuu magdhabeeya ayaga iyo labadooda daabo umaga dhabayan sababto wuxuu ku xadgudbay inuu daabadii saaro yaa u idmay yaa u fasaxay laba qof oo waxa weeye qaasirayn ah oo waalwaalan ama ilmo yar ah inuu daabo saaro ayago on weligooda u idmin yani yaa u fasaxay marka taasi waa xadgudub ibnu mundirna ijmac buu soo naqliya masalada wuxuu idhi aw xaamilaani aw amasisdam waxaas jiiray xaamilaani laba dumaroo uur leh wa asqadataa ilmihii bay soo tuureen fadiyatu magtii kamaa sabaqa waa soo dhaaftay wa calaa kullin mid walba waxaa lagu leeyahay arbacu kafaaraatin afar kafaara lagu leeyahay cala saxiix muctamad haddaan qabanno wa calaa caaqilati kullin mid walba waxaa lagu leeyahay caaqiladeeda nisfu guratay janiinayhima labadoodii janiin Eh, labadii quro ee ka waajibaysay labadii magdhow ee ka waajibay niskeed ayaa caaqidada lagu leehay wuxuu ku laba dumar ayaa isku dhacay oo isjiiray labaduu uur bay lahaayeen dabeetana ilmihii ay ku sideen ayaa ka soo dhacay mid walba ilmihii ay ku siday ayaa ka soo dhacay magta waa sideena soo dhaaftay tafsiilkiina soo dhaafay ayaa imanaya oo ah in nisfu diyatin waxa weeye mukhafafa hadday khaa ahayd ama muqallada hadday shibu camdi ahayd hadday camdi ahayd in ay markaa ku waajibaysa caaqiladii niski kale loo hadur noqonayo waaya taa soo dhaafta waxaad u timaadaa xagga kafaaradii kafaarada halka ka duwan tahay afar kafaara waajibayso afarta kafaara waa maxay mid kasta waxay sabab noqotay afar naf inay dhimato waa nafteeda iyo ilmaheeda iyo gabadhii kale iyo ilmaheeda afartaa naf bay sabab u ahayd mid kasta kafaaraduna ma qaybsanto marka mid kasta aar kaaaraa lagu leehay afar kafaaro ayaa lagu leehay waaya afar nafood ayay isla wadaageen halaagooda kafaaradina ma qaybsataan caaqilada mid kasta waxaa lagu leeyahay labadooda ilmood magtii ka waajibaysa ama quradii ka waajibaysa niskeed ayaa lagu leeyahay qurada way noo imaan doontaa fasal dhan ka hadli doona insha alla marka quradaas niskeeda ayaa mid kasta labadii janiin labadii janiin u fiirso uratayn soo kama waajibayn laba quro mid kasta niskiisii ayaa ka waajibaysa oo lagu leeyahay caaqilada mid kasta waxa wey quro dhammaystira bay bixinaysaa yacni qurada waxa wey janiinkii iyadu ay dhashay nis iyo janiinkii gabadha kale ay dhashay nis marka labadaa quro ayaa mid kasta caaqilada lagu leeyahay haddaba labada quro waxba lagama cafin la soco naftooda laakiin nis baa hadur laga dhigay oo maxaa loo kala qaaday maaa naftooda ayagaa naftooda halaagay oo naftooda de laga siin maayo laakiin labadan ilmood way ka baxsan yahin naftoodii saa darteed maadaama ay sabab u noqdeen dilkoodii waxa weeye tolkii ayaa xambaaraya waay ataa gabadha urkale hadday ilmo iska soo tuurto intay nabar isku dhufato ilmo iska soo tuurto waxa weeye oo ilmihii saa ku dhinto tolkeedaa lagu leeyahay uradii ura dhammaystiran ayaa lagu leeyahay marka uradu marna ma dhacayso wuxuu idhi ow amase xaamilaani laba urla isku dhacay oo isjiiray wa asqadataa ilmihiina way soo tuureen labadii ilmo fadiyatu makti kamaa sabaq baa soo dhaaftay wa calaa kulli mid walba waxaa leeyahay arbacu kafaaraatin afar kafaaro calaa saxiix muctamad haddaan qaban wa calaa caaqilati kullin mid walba caaqiladeeda waxaa lagu leeyahay nisfu quratay janiinayhima labadoodii ilmood labadii qurre ee ka waajibaysay niskeed ayaa lagu leeyahay mid walba macnaha ilmihii iyadu ay dhashay quradiisa niskeed iyo ilmihii gabadhii kale quradiisa niskeed amase cabdaani isla dambe waxaas jiiray cabdaani laba addoon fahadarun hadar weeye laba adoon hadday isjiiraan oy dhintaan waa hadur sababtoo ah jinaayada addoonku waxay ku tacalluqdaa raqabadiisi in asaga loo iibiyey ahayd oo inta sayladda la geeyo waxaa weeye laga magdhowday ahayd qiimihiisa asagiina dhimay raqabadiisi way tagtay walidaalika waxa weeye wax magdhow oo ka waajibaya ma jiras labadii sayid waxba isu raacan mahayaan aw mase cabdaani laba addoon baa isjiray fahadrun hadur weeye aw mase safiinataani laba doon baa isjiidhay oo isku dhacay fakadaabatayni laba daabo bay la mid yihiin walmalaaxaani labadii waxa weeye naakuudayaal ka raakibayni laba qof oo waxa weeye raakibeynahoo daabada saaraa unbay la mid yihiin in kaanataa waa haddii labadii safiino lahumaa iyagu ay leeyihiin fain kaana haddii ku sugan yahay fiihimaa labadii dooni maalu ajnabiyin qof kale oo ajnabi ah maalkiisa lazima waxaa ku waajibaya kullan mid walba oo labadooda ka mid ah nisfu damaanihi magdhowgiisa niskiisa ayaa ku waajibaya wain kaanataa labadii doon hadday ahaayeen liajnabiyin mid ajnabi ah wuxuu iska leeyahay lazima waxaa ku waajibaya kulan mid walba nisfu qiimatiha qiimaheeda nisfu qiimatihimaa labadooda qiimo niski ayaa ku waajibaya wuxuu ku yidhi hadday laba doon ee isjiidhaan isku dhacaan oy markaa markay isku dhaceen ayay maanshoodeenoo way quuseen waxay la mid yihiinu laba daabo oo isku dhacay oo sidaa ku dhintay tafsiilkiina soo dhaafay baa halkan imaanaya labadii naakuudayaal labadii qof ee hagayaasha ka ahaa labada doonina waxay la mid yihiin ka laba qof oo laba daabo kala saaran oo is jiiray unbay la mid yihiin waa tafsiilkii imminkana soo dhaafay waaya waa haddii labada doon ayagu iska leeyihiin labada doon haddii haye iska leeyihiin weya oo ayagu labada doon iyo waxa saaran ba ayagaa iska lahaa waaya marka mid kasta qiimaha doontiisa nis ayaa hadow laga dhigaya niskii kalena kii kalea lagu yeelanaya kii kalena doontiisa nis ayaa hadow laga dhigaya niskii kalena kii kale ayuu ku yeelanaya saasay isku dhaafsanayaan waad fahamti soo ma laba kafaarana way ku waajibaysaa fain kaana fiihima amaalu ajnabiin labada doon ayagaa iskale laakiin xoolaha saaran labada doon waxa weeye ayagu ma leh nin ajnabiga iskale marka mid walba waxaa lagu leeyahay nisfu damaani xoolaha magdhowgiisa magdhowgaa niskiisa lagu leeyahay mid kasta daabadiisa waxa saaraa nis asaga la saaraya nisna kii kale la saaraya doonidii kalena kadaalik nis wixii xoolaha saaraa ninkii doonida wada la saaraya niskii kalena ninkii doonta kala waday ayaa la saaraya saasaa lagu qaybinaya haddii ajnabi iska lahaa labada doonna lazima kula niصfu qiimatiha mid kasta waxaa ku waajibaya labadaa doon qiimahooda qiimaha niskiisa labada doon baa la qiimaynayaa mid kasta doontaa uu waday qiimaha nis asagaa xambaaraya nisna nin kala xambaaraya kii kana doontiisana kadalik nafsa shay oo maxaa saa u nidhi waa tii haddaan sheegin mar walba waxaa loo kala qaybinayaa waxaan meesha ku dhintay naf iyo xoolo waxaa weeye maadaama ficil nafsigii iyo ficil hayrihi uu ku dhintay damaankiina waa loo kala qaybiyo wuxuu ku yidhi ow amase safiinataani laba doon baa isjiiray fakadaabatayni laba daabo bay la mid yihiin walmalaaxaani labadii naaquudayaalna ka raakibayn laba qofoo daaba saaran bay la mid yihiin in kaanataa waa haddii labadii doon lahuma ayagu iska leeyihiin fain kaana hadduu ku sugan yahay fiihimaa labadii doon dhexdooda maalu waxa weeye maalkaas magdhowgiisa niskiisa ayaa ku waajibaya niski kalena waxa weeye kii kale ayuu saaran yahay wain kaanataa liajnabiyin wain kaanataa labadii doon hadday u sugnaadeen liajnabiyin nin ajnabi ah oo labadoodaba ka baxsan labadooda waxay ka ahaayeenu labo caamil laba shaqaale bay ka ahaayeen ee labada doon ayagu mayna lahayn lazima kullan mid walba waxaa ku waajibaya nisfu qiimatihimaa labadii doon iimahooda iimaha niskiisa ayaa mid walba ku waajibaya waay tafsiilka hadda la soo dhaafay laba gaari hadday yihiinna waa nafsa shay gawaaridana waa un la mid darawalka gaariga wada asagaa gaariga mas-uulka ah haddii uu gaarigaasi uu shil galo waxa weeye asaga ayaa xambaaraya wixii ka dhasha gaariga ama asagoo ha lahaado ama yuusan lahaanin oo darawal ha ka ahaado walidaalika qofka maaliga ah ee gaariga iska leh wax loo raacana ma jiro haddii waxa wey ninkii darawalkaa ah ee gaarigaa u waday uu naf jiirsiiyo oo saa ku dhinto qofkii ama uu xoolo burburiyo ama qof kale isku dhacaan oo shil gaari u galo qofkaa darawalka ee gaariga sterinkiisa haya ayuu waxa wey damaankii saaran yahay damaan nafs ama damaanu maal wuxuu doonaba ahaado tafsiirkiina ina soo dhaafay ee labada doon iyo labada daab inugu soo dhaafay unbaa gawaadana gelaya marka waxaan jeclahay maadaama fuqahadii ka hadleen labada doon inaan waxoogaa inaguna yar taabanno gawaarida shirarkooda xawaadirta ka dhalata gawaarida aad bay zamankan u badan yihiin naf iyo waxa weeye xoolabay ku baaba'aan had iyo jeer marka qaraar ayuu ka soo saaray majmac alfiqhi alislaami addawli sanadii waaya qaraarka marka waxaa ka mid ahaa asal ah qofka gaadhiga wada inuu mas ka yahay gaarigaas wax alle wuxuu geysto oo naf iyo xoolaba ah asagaa ka ama kas ha u jiidho ama kaba ha u jiidho saasa ah. lagana cafin mahayo mas-uuliyaddaas ilaa soo socda mooyaane haddii shilku uu ku dhaco biquwa qaahira awoodda asaga baxsan oo uusan marnaba iska ilaalin karin waa wax walba waxay dhaheen qofka uusan shaqo ku lahayn oo awooddiisa ka baxsan ayagoo tusaale mayna ka bixinin laakiin tusaalayaal dib baan ka sheegi doona waxaa ka mid ah maalan gaadhigii taayar baa baxayba taayar baa baxay dee qofka awooddiisu ka baxsanta markaasoo kale waxa weeye waxa lagu leeyahay qofkii darawalkaa ma jiro hadduu xataa qof u jiro hadduu dadkii saara ay ku baaba'aan waxba laguma leh ilaa isagu ma unu qasdin waxan ilaa inuu ka gaabiye mooyaane see noo imaan doonta tafsiil baan geli doonaa inuu qofkan waxa weye marka labaad waxa weye qofkii gaadhiga uu jiiray ayaa sabab u ahaa tusaale ahaan yani qof baa gaari waxa weye wadda hayway haysta ayuu si keliisa ah meel oga soo baxay markaasuu hoos galay qofkii saasuu gaadhiga ku jeeray de waa hadurkaasna isagaa sabab isku ahaa marka hadduu qofku sabab u ahaa xaadidkana oon darawalka usa shaqo ku lahayn taana waxa weeye hadar wey haddii shilka uu ku yimid khada qofka kale uu sameeyey ama xadgudub uu sameeyey qofkaa la jiiray taana waxa weeye mas-uuliyadda kale baa qaaday kaasi waa qaraarkii majmac alfiq alislaami addowli culummo kalena tafsiil fiican bay geliyeen waxay dhaheen xawaadidta gawaadhida waxay u qaybsamaan laba qaybood nooca koowaad waxaa weeye in yacni dadkii rakaabka ahaa ee gaadhiga saaraa qaarkood ay ku dhintaan ama waxyeele ay ka soo gaadho gaadhiga isla markaana waxa weeye gaarigan ay ku soo raaceen biidni saaxib siyaara asagaa u fasaxay oo soo fuulay idankaas waa muhiim jiddan hadduu ilmaha yar ku dawadegay ama asagoo u fasaxay uu qabsado dee asagaa de xadgudubka iskale gefka asagaa iskale ilma yar baa gaariga adiga wadatay xagga dama qabsay adna ogeyn maadan arkayn uu ka dhacay uu dhintay dee gefka asagaa iskale aduu waxbaba kuma lihidba in qofkaa la saaro mag darawalka ah, waa dembi iyo dulmi wey xaalada koobaad haddaba waxaan u qaybinaynaa afar xaaladood xaaladda tan hadduu darawalkii mooyaane dad kale ay ku dhintaan xaaladda koobaad in xadgudub uu sameeyey ninka darawalka ah oo see buu sameyey maalan gaarigiibu wuxuu ku waday surca aan caadi ahayn sbiid aan caadi ahayn buu ku kaxeeyey ama bareegiibuu dee hal mar qabtay asoo gaarigii yani sbiid dara ku socda asagoo de wa ku ambaaray usan jirin xaaladahaasoo kale qofka asaga xadgudbay wax alla waxay ka dhashaa naf iyo maalba waxa weeye uu eh, damaano qaadaya waaya yani diyat nufuus waxaa lagu leeyahay caaqiladiisa tolkiisaa lagu leeyahay hadday hadda xoolo ku dhintaanna asagaa la saaraya xoolihii kafaarana waa lagu leeyahay xaaladda labaad muusan xad gudbinay laakiin wuu gaabiyey oo waxa la rabay inuu ka taxadarayso ka taxadarin tusaale ahaan gaaiga albaabadiisi iican mun idhin albaabba ura qofkii rakaabkaana iska soo uulay asag mun albaabka idhin qofka rakaabka ah darawalka u idhan tusaalahaan si fiicanna muuna u idhin amaba taayarada muuna si fiican u adkayn taayaradu way furaayeen hadduu doona iska ilaababa waa tafriid iyo gaabin wey gaari bilaa breeg ah ayuu kaxeeyey waa fahamte soo ma dabeetana gaarigii breegii baa qarsoomi waayo waxa wey dad baa ku baaba'ay uu ambaaraya kaas waa tafriid asagu sameeyey kaana waxa wixii ku dhintaa ee naf iyo xoolaba damaankiisa waxa weeye waa lagu leeyahay magtana waxaa qaadanaya caaqilada wixii xoolahana asagaa qaadaya kafaarana waa lagu leeyahay hadduu naftilo xaaladda saddexaad in uu ninkan darawalka ah uu tasaruf la yimaado uu gaadhiga ku hagayo isla markaana uu isleeyahay kaga badbaad khatar soo waajahday oo asagu usan u qasdin khatartaas laakiin waa khatar sikadiisa ugu timaaday tusaale ahaan gaari kale ayaa soo qaabilay oo waddadii meel dhinac ka soo galay dabeetna ka leexi buu is yidhi ka leexdii is yidhi gaarigan isku dhicin ayuu gaariga maalan shil kale oo lagu baaba'ay ama waddadii ay haysteen ayaa good weyn baa ka soo horbaxay goodkii ka leexo is yidhi gaarigii ugu rogmaday waa lagu baaba'ay marka xaalaadkaas sheekh ibn uaymiin wuxuu ihi damaan laguma leh maxaa yeele qofkan wuu dadaalay amiinna wuu ahaa de wax lagu leeya ma jirto maxaa yeele qofkan dadaal buu isla ahaa oo dee khatarta ka nabadgal laakiin ani waxaa ii muuqata in damaanka uu saaran yahay darawalka sax isagoo maa cala almuxsiniina min sabiil asagoo wuu dadaalay tabartii ah laakiin dee ficli nafsihi ayuu he ayay naftani ku dhibatay marka damaanka asagaa la saaraya saas aniga muuqata qaraarka majmac alfiq alislaami dawli aan soo sheegnayna saasaa laga fahmaya maxaa le waxay dhaheen marka waxa weeye ninkan darawalkaa aan waxba la saarin waxa weeye markii he asagoo uusan shaqaba ku lahayn ficilka oo yacni quwa qaahira ayuu waxa weye shilkani ku yimid oo asaga uusan shaqaba ku lahayn markaasoo kale waxa weeye damaankii asaga la saari maayo laakiin gaariga leexintii uu leexiyey ayuu u rogmaday marka bitasabub ayuu damaano qaadaya xaaladda afraad in bihayri sabab uu shilkani waxa weeye ku dhaco asagu sababba kuma lahaynba shaqaba kuma lahayn waa ti haddaa sheegay taayarkiibaa yaa qarxay ama taayarkiibaa u baxay dabeetana gaarigii wuu rogmaday wax cilladoon ku ogaana ma jirin oo asagoo ka gaabiyey taana waa qadar ilaahay shaqa kuma leh wax alla waxay nafka ku halaagsantaa shaqa kuma leh waaya maxaa yeeley asagu tacadiiyo tafriid toona ma samayn qaybta labaad ee xawaadirta ka mid ah, dadkii rakaabka ay gaariga saaraa dadaan ahayn ayaa ku halaagsamay oo dhib ka soo gaaray maalan qof shaarica marayay ayuu shil ka soo gaaray taana waxaa loo kala qaadaya laba xaaladood <coughs> xaaladda koobaad qofkan shilka soo gaaray inuu sabab u ahaa qofkan waddada marayay ee la jiiray ayaa sabab ahaa qofkan darawalka ahna kuma lahayn kamana qaban karin gaariga tusaale ahaan qof khad sariicah ku socda ayaa qof baa meel dhow kaga soo booday oo si kedis saa ugu horbeedhay dabeetna qofkii wuu jiiray dee shaqa kuma leh ilaa asagaa waddadii waxaway isku gudbeen taas way ka duwanta hadduu meel fog ka arkayey qofka halkaa goynayo oo uu ka qaban kari baneenka usan ka qabanna oo jiiray taa way ka duwanta lakin waxaan ka hadlaynaa asagoo sbiid ku socda oo waddadii haywayga haysta meel kedis kaga soo booday wax damaanoo lagu leeyahy ma jira ninkaas neef baa waddadii kaga soo booday kadis isagoon arkayn meellow kaga soo booday meel hawda saasuu ku jiray neefkii waa hadr waxba laguma le waaya xaaladda labaad sababka waxaa keenay qofkan darawalka ah ayaa sababka iska lahaa tusaalahaan qof halkaas kala maraya oo bareeg uga qaban karo ayuu sbiid gaariga u kaxeeya wuu iska jiiray hadda bareeg uga qaban kare isagaa markaa damaano qaadaya geed buu jiiray neef buu jiiray waxaaso dhan u magdhabaya haddii de uu iska ilaalin karay oo khaladka usan iska lahayn qofkani khaladka iska laha darawalka inta badanna saasaa badan inuu darawalku khaladka leeyaha badan marka waa la qiimaynaya mar walba marka talafkii wixii ka dhashaa waa la leeyahay markaas hadduu khada yahayna waxaa la saaraya caaqiladii hadduu shiba camdi yahayna caaqiladii baa la saaraya tolkii baa bixinaya hadduu xoole yahayna xoolihii waxaa bixinaya darawalkii marka bikhtisaar xawaadi sayaaraad wataas laakiin meesha waxaa laga saaraya mar walba haddii shilkan uu geysto darawalka gaariga asaguna uusan lahayn gaariga oo nin uu leeyahay ninkaa maaliga ah ee gaariga iskale waxba laguma leh ninkaa darawalka shilka geystay ayaa damaano qaaday wixii ka dhashaa shilkaas oo naf iyo maalba ah. nacam tolkiisaa bixinaya wixii khada ah, laakiin ninkan gaariga iskale ee maaliga ah xaqlaha waxba laguma leh haddii laba gaari isjiiraanna waa masaaisha imika la soo dhaafaysa tafsiirkiina soo dhaafay umaa la marinaya waaya wuxuu ihi walow ashrafat hadday ku dhowaato safiinatun dooni calaa qaraqin inay maanshooto jaaza waxaa bannaan barxu mataacihaa alaabteedii in la tuuro wayejibu arrinkaasi waa waajibayaa lirajaa'i najaati araakibi ninkii doonta saaraa badbaadadiisa badbaadada rajadeeda awgeed ayuu waajibayaa in alaabti la tuuro fain arax haddaba hadduu tuuro maala hayri qof kale xoolihiisa bilaa idin asagoo u fasaxin daminahu waa uu magdhabaya wailaa haddii kale uu fasaxay falaa ma magdhabayo walow qaala hadduu dhaho alqi mataacaka alaabtaada tuur wacalaya damaanu anaa kuu magdhabaye oo mase calaa anii daaminu anaa magdhabaya damina waa magdhabaya walow iqtasar hadduu ku gaabsa calaa alqi tuur falaa ma magdhabayo cala almadhabi madhab haddaan qaban wuxuu ku yidhi ku dhowaatay qara inay quusto o imaanshoota ayay ku dhowaatay doontan alaabbaa saaran yacnii hir iyo mawjad baa ku kacday dabeetana doontiina maashootay ay ku dhawaatay nafihii iyo xoolihii saaraana ay ku halaagsamaan marka si nafaha loo badbaadiyo waxaa bannaan in wixii culaysee doontaa saaran in laga tuuro xoolaha saaran in la tuuro ayaa bannaan badeecadii iyo bagaashkii iyo alaabihii saaraa hataa hadday xoolo nool saaraayeen maxaa yeele nafta bini aadamka ka qaalisan xoolaha badbaadadooda waaya marka way bannaantay xifdan liruux ruuxdii baa la badbaadinaya meesha laba mafsada istacaaruday markaa mafsadadii xoogga badnayd ayaan hormarinay mafsadadii weyneyd baan ilaalinay tii yarayd ayaan samaynay min baab irtikaab akhafi darrayn waad garanaysaan qaacidadii waay haddii la hubo ama rajadu aad u weynta in haddii alaabtaas laga culayska laga fudayo doonta dadkii saaraa ay ku badbaadayaan markaa waa waajiba in xoolihii badda lagu tuuro waay haddii eh, yani xoolahan la tuuray qof kale uu lahaa isla markaa qofkii tuuray xoolaha uusan lahayn oo xoolo khayrkii uu tuuro qofkaa kalena muuna u fasixin muusan dhihin xoolahayga tuur markaa wuu magdhabaya sax badbaadaa ka dhalanaysa laakiin wuu magdhabaya waaya maxaa xoolaha khayrkii ayuu ku tuuray bihayri idni isagoon u fasixin marka wuu magdhabayaa qaacidadu waa kay ahayd alidiraar laa yusqidu xaqa alkhayr baahidu yani ma tuurayso xaqa dadka kale haddii maala adoo gaajaysan oo nafta kaa baxaysa ad aragto xoolo qof kale leeyahay way kuu bannaanta xoolaha qof kale leeyahay inaad cunto laakiin waad u magdhabaysa waa saasoo kale haddii uu dhaho qofkii xoolahaga alaabtaada tuur doonta ka tur anaa ku magdhabaya ama aniga daamin ku ah markaa uu sidaa ku tuuro xoolihiisii uu magdhabaya haddii laakiin uu ku gaabsado tuur un ma magdhabay marna wuxuu yidhi tuur xoolahaaga doonta ka tuur anaa ku magdhabaye marka uu magdhabaya maxaa yeel asagaa isku laasimiyey damaanka haddii laakiin u dhaho war doonta xoolahaaga ka tuur laakiin uusan dhihin anaa ku magdhabaya markaa wax magdhabo lagu leeya ma jiro walow ashrafad hadday ku dhawaato safiiratu doon calaa qaraqin maanshood jaaza waxaa bannaan darxu mataaciha alaabteeda in la tuuro wayajibu darxigaasi uu waajibaya lirajaa'i najaati raakibi qofkii daabada doonta saaraa badbaadadiisa rajadeeda awgeed in loo tuuro markaa way waajibaysaa fain arax haddii uu tuuro maala hayrihi qof kale xoolihiisa bilaa idnin asagoon u fasaxin damiirhu waa u magdhabaya wailaa haddii kale uu u fasaxay oo biidnihi uu yidhi tuur xoolaha waxa weeye waa xoolahaygii ee ka tuur doonta markaa uu saa ku tuuro falaa ma magdhabayo maxaa waa loo fasaxay walow qaal hadduu dhaho alqi mataacaka adigu alaabtaada tuur wa calaya damaanuhu anaana mataaca ku damaana qaadaya oo mase calaa annii daaminun bishardi annii anigu hardigeeda daaminun ku magdhabayo daamina waa magdhabaya walow ikhtasar ku gaabsado calaa alqi tuur falaa ma magdhabaya cala almadhab yadmanu wuu magdhabayaa mid codsaday in alaabtii la tuuro maalinkiisii ka codsaday likhawfi araqin maanshood cabsidii awgeed u codsaday walxaal lam yakhtasa uusan ku ahayn nafcu lilqaa'i tuuridda dheefteedu bilmunqi kii tuuray wuxuu marka aan leenahay qof baa maalig nin alaab iska lahaa oo doon saarayd ka dalbada inuu doontii alaabtaa uu ka tuuro isla markaana ugu magdhabaya markaan leenahay waxaa shardi ah laba shardi in la helo shardiga koobaad khawfu qarad in maanshood laga cabsanayo in biyihii lagu hafto laga cabsanayo doontii ay degto markaas haddii uu badbaado awgeed u dhaho warniu xoolahaaga alaabtaada tuur <coughs> anaa ku magdhabaye markaa wuu magdhabayaa waa fahanti sooma haddii xaalad amni u dhaho alaabtaada tuur hebelow doontii dee araq uma dhawa ayadoon araq laga cabsanayn oo amni lagu jiro doontii caadi iskaga socoto ayuu alaabtaada ka tuur doonta uu ka tuuray wax magdhow oo leeyahay markaa ma jirto xataa hadduu dha anaa ku damaana qaadayo waxaa la matay qof la yidhi gidaarkaaga dumi ama gurigaaga dumi te waxaa weeye hadduu sidaa ku dumiyo waxba ma leh taasi waa shardiga koobaad hardiga labaad walam yakhtasa nafcu ilqaa'i bilmulqi dheeftan waxa weeye tuuridda alaabta la tuuraya gaar kuma aha qofkii tuuray qofkii tuuray keliya gaar kuma ahee waxa weeye waa in lala wadaago oo waxa weye qofkan dalbanayana wuu la wadaagaya dad kalena waa la wadaagaya doonta waa la wada saaranya haddii laakiin keliguu doonta saaraya ninkii iska lahaa alaabta ayaa doonta saara dabeetana nin baa halkaas kole ka arkay doontii oo khatar gelaysa ninkan wuxuu ogaya nin jeclo badan inuu yahay oo alaabtiisa marnaba uusan tuuren dabeetna wuxuu idhi war alaabta doonta ka tuur ma tuurayu yidhi war waad halaagsamaysaa ka tuur ma tuurayo wuxuu ihi war anaa kuu magdhabayay ka tuur wuxuu ogyahay nin bakayr inuu yahay mogta naftiisu badbaadinaya anaa alaabta wax alla waxay doontaa saaran kuu magdhabaye ka tuur buri saa badbaado saasuu markaa ku tuuray marka wax magdha uu ma jirto maxaa yeele badbaadinaya markaas naftiisa ayuu hee badbaadinayay waxba male markaas ilaa asagoo khaas ku yahay nafciga waxa weye ilqaaga wuxuu i inamaa yadmanu magdhabaya multamisun mid codsaday min maalikii qofkii iska lahaa alaabtan darxa mataaci alaabtiis inuu tuuro ka codsaday wuxuu magdhabaya laba xaal markii la helo likhawfi araqin iltimaaskaasi inuu hado likhawfi araqin maanshoodka cabsi walxaal lam yakhtas uusan gaar ku ahayn nafcu lilqaa'i tuuridda dheefteeda bilmulqi kii tuuray walow caada hadduu soo noqdo xajaru manjaniiqin waxa wey manjaniiq dhagixii hadduu soo laabto oo faqatala uu dilo axada rumaati kuwii tuuray mid ka mid ah hudira qisdu wixii kaga soo hagaagaya magta hadur baa laga dhigaya wa calaa caaqilati albaaqina intii soo hadhay caaqiladooda waxaa lagu leeyahay albaaqi magta inteedii kale oo mase qatal wuxuu dilay xajar almanjaniiq manjaniiqa dhagaxiisii wuxuu dilay hayrahum rumaaddii dadkii tuuray dadaan ahayn buu dilay walam yaqsiduu walxaal lam yaqsiduu hayrkaa mayna u qastin dadkaa kale mayna u qastin fakhata'un dilkaasi waa khata' mase asaduu wayba u qasteenba qofka ay ku tuurayeen facamdun marka waa kas iyo barheer wey fala sax muctama haddaan qabano waase goorma oo camdi u noqonaya in halabat alisaabatu asiibid hadday haalib tahay manjariiq baa halka lagaga hadlaya manjariiq waxa wey waa madfaci dadkii hore adeegsan jireen waa aalad lagu tuuri jira dhagax dhagax haddii la doono dhagax khali a ha ahaado ama dhagax waxa weeye ololaya ha ahaado inta waa la isticmaali jira waqtiga nabiga alay slam baa la isticmaali jira manjariiqan oo waa kii nabig alay slam aif u adeegsaday ka horna waa la isticmaali jiray manjariiq haddaba muxuu yahay waa aalad weyn marka waxay ka samaysan tahay inta badan khashab iyo qoryo waaweyn ayay ka samaysantahay xarkaa lagu xidhaya marka xarkahaas ayaa waxay leeyihiin meel dhagax la saaro dhagax weyn la saari karo dabeetana xarkahaas looxyada ku xidhan yihiin xagga dambe wax culus baa ka saaran ama wax dakdi u keenaya cadaadis u keenaya kadibna rag badan baa isla soo jiidaya xoog buu soo jiidaya dhagaxiina way saarayaan hal mar bay sii daynayaan dhagaxii oo waxa weeye finiinaya oo gaban ayaa wuxuu masaafo fog gaaraya masaafo dadka ayna gaarsiin karin ayaa la gaarsiinaya tuulooyin lagu qasbiya lagu talagalay qasf madaaficda iyo waxaan dee isku tuurayo kale ayuu dadkii hore u ahaa marka dhagaxa noocaasi manjaniiqa ah hadday rag isla tuuraan maalan afar nin isla soo jiiday waxa weeye manjaniiq dhagax weynna way saareen way tuureen dabeetana dhagaxii unbaa dib ugu soo laabtay biqudrati qaadir waxa weeye axad rumaatihi raggii tuuray mid ah ayaa ku dhintay horta ninkaa magta intii kaga soo hagaagaysa qisdigiisa waa hadur so afar bayn ahayn magtii afar u qaybi an labaatan halaad an labaatan halaad waa waa hadur ayay qaybsanayaan amso ishriin amso ishriin amso ishriin afar ruuc aan magta u qaybanay rubcu hadur baan alaat arbaca soo hadhay ayaa saddexda nina kale loo qaybinaya waa halkan uu ku leeyahay hudira qistu intii asaga magta kaga soo haysa waa hadur wa calaa caaqilati albaaqiin albaaqi raggii soo hadhay ee saddexda ahaa waxa weeye waxaa caaqiladooda lagu leeyahay tolkooda ayaga laguma leh caaqiladooda bixinaysa illa waa khata wixii soo hadhay albaaqi magta inteedii kale ayay bixinayaan hadday qof kale ay ah asiibaan ka warran adiga ma aha qof kale uu ku dhacay manjaniiq ayaguna mayna u qasdin markaa waa khata oo caaqiladii ayaa markaa magtii bixinaysa waaya diyo mukhafafa hadday u qasdeen qof kale inay asiibaan oo dhagaxa ay ku dhuftaan oo dhagaxii ku dhaco ku dhinto qofkii waa camdi waa kas qisaas baa ka waajibaysa haddii qisaasta la cafiyana diyo muqallada oo weliba junaada lagu leehay ayagu xoolahooda ka bixinayaan waase goorma cabdi uu noqonayaa in halabat اlisaaba hadday haalib tahay inay qofkaa la helaan inta badan aaladan marka la tuurayo dee daqiiq maaha tuuriddeedu waad garanaysaan dee waa kale waatan soo inta badan macaayiir daqiiqa ma leh qiyaasaadna ma leh marka dhagax waa gelinaya kadibna la soo jiidaya waa tuuraya waatan soo ma saasuu ku bixi jiray haddii marka qiyaasaad rag de khubaro ay yihiinoo de cabiro iyo waxyaabaha adeegsanayo dee si daqiiqa hadafkooda asiib hadday yihiin ay haalib tahay inaysan waxba la gerfin marka waa camdi haddaysan haalib ahayn inay asiibaan camdi ma noqonayso markaa waxay noqonaysaa shiba camd shiba camdi ay noqonaysa faslu fi lcaaqilati caaqiladii buu fasl yahay wa kayfiyati ta'jiili maa taxmiluhu iyo caaqiladu waxay qaadayso oo xoolihii ah sida loo madalaynayo ayaa laga hadlaya wuxuu ihi diyat اlkhaطأi dilka khaطأ ah magtiisu wa shib camd iyo shiba camdiga magtiisu labadaba talzamu اcaaqilata caaqiladii bay ku laazimaysaa wahum caaqilada haddaan kuu tilmaamo casabatuhu qofka waxa weeye jaaniga ah ee waxyeelada geystay waxa weye qaraabadiisa weeye ragga ah ila alasla marka laga reebo asalka walfarca iyo farca wixii asaga asal u ah iyo wixii ka farcamay wa qiila waxaa la yidhi yacqilu waxaa magtii bixinaya ibnun inan baa bixinaya huwa isaguba ibnu ibnu camihaa gabadha ina adeerkeed inankuu dhalay ah horta waa kaa nidhi dilku waa saddex nooc camd iyo shibcamdi iyo khaa waaya camdiga jaanigaa lagu leeyahay ninka jaaniga ee waxyeelada geystay ama qof dilay ayaa la saarayaa waxaa weeye magti waxaa kuu soo haray shibu camdiga iyo khaa labadaaba caaqiladaa bixinaysa horan usoo tilmaanay fii kitaab diyaad mualifkan halkan ugu soo celceliyo mar labaad u sheegay si uu oga tartiibiy masaaisha soo socota marka waa takraar masle masle nagu cusub maaha hore noga soo hadala waaya haddaba caaqilada ayay magtii khaa'a iyo magtii shibacamdigu saaranta caaqilada maxay tahay caaqilada waxa wey waa casabada casabada haddii mar lagu dhaho waa raggii qaraabada aha wey waa raggii qaraabada dumarki way ka baxaya waaya ninkaa jaaniga dilka geystay casabadiisa tolkiisa ragga ah wey ee dhaxlaya weliba casabadu waa kuwaas waaya nasab ku dhalay ama wadaag ku dhalay waaya hadday dukuur yihiin rag mukalafiina weyaan weliba dumarkii baa kaa baxaya waaya haweenaydu magta shaqa kuma leh bilijmac culamadu isku waafaqsan yihiin waxaa laga saarayaa casabadaas magta bixinaya asalkii iyo faraci raggii asagoo ka tafiirmay aabbayaashi iyo awoyaashii kuma jiraan wixii asaga u dhalayna kuma jiraan wiilku dhalay iyo wiilku sii dhalay kuwa kuma jiraan waaya maxaa yeelay xadii ba wuxuu ahaa laa yuukhadu rajulu bijariirati ibni ninka loo qaban mahayo dembiga inankiisa u geystay mid kale waa abcaadiisi ama asaga bacdi ka ah ama kuwan u dhalay baa bacdi ka ah ninkan jaaniga laftirkiisa waxba ma qaadayo magti waxba kaa bixin maayo marka suus asagoo u qaadayn ayaa kuwan uu bacdiga ka yahay ama asagaba ka tafirmay inuu qaadayn iil baa wuuu leyahay ka soo reebno haddii gabadhii ay dil geysato isla markaa ay dhashay inan ina adeerkeedu ka dhalay gabadh baa waxay guursatay nin ay ilma adeer yihiin ilma adeer run u dhashay inan inankaas muxuu noqonayaa ina adeerkeed inankiisa casabadii soo gelaya mase soo gelaya casabadii soo gelaya waa hore noo soo dhaaftay marka kitaab nikax ku jiray inuu inanka noocaasoo kale hooyadii uu guurin karo waxaan idhi inanku hooyadii ooma guurin karo ilaa inuu yahay mooyaane ibna ibna camiha waa kan hadda sheegayna marka kan baabkan saan kitaab nikax uga soo reebnay ayaan fii baabil diyan uga soo reebaynaa oo waxaan leenahay magtii wuu soo gelayaa oo magtii waxuu ka bixinaya maadaama in adeerkeed inankiisii uu yahay oo caaqiladii uu soo gelayo saasuu qiilka leeyahay wuxuui diyat lkhaa'i washib camdi talzam waxay ku waajibaysaa alcaaqilata caaqiladii ku waajibaysa wahum caaqiladu casabatu waa qaraabadiisa ila asl asalka marka laga rebo alfarc faraaci waqiil waxa yacqilu waxaa magti bixinaya ibnun inan huwa asagoo ibnu ibna camiha gabadha in adeerkeed inankiisa ah wayuqadamu waxaa lagu hormarinaya alaqrab kolba midka dhow fain baqiya shayan hadduu wax soo haro faman yelihi qofkii kusoo xiga waa mudlim midkii kusoo dhowaaday biabaweyni laba waalid kii kusoo dhowaaday aabbihii hooyadii ayaa markaa laga hormarinayaa calaa mudlim biab kii aabbaha kusoo dhowaaday adiim waaa weye altaswiit in loo simayo wuxuu idhi taxamul diya magta markii tolka uu qaadayo ama dadkan casabada ay qaadayaan waxaa lagu kala hormarinaya alaqrab falaqrab siday ninkan ugu soo kala dhow yihiin ninkan qaatilka ah siday ugu soo kala dhow yihiin ayaa loo kala hormarinaya waxaana ugu dhow walaaladii inamaday dhaleen ee adeerka u yahay hadday doonaan haba hooseeyaan adeeradii baa ku xiga iyo inamaday dhaleen ilma adeeradii haba hooseeyaan adeerada aabbihii iyo inamaday dhaleen awowga adeeradii inamadii dhaleen wahaakadartiibkaas lagu soconaya haddii kuwaas ayna ku filaanin magti wax soo hadho waxaa markaa bixinaya faman yeliih cidda markaa ugu soo dhow ee kuwa ku xigta kuwaan soo tilmaamana kusoo xigta ayaa bixinaya hadday u joogaan laba nin ay walaala yihiin midna waa iskoyisku aabbo midna waa isku aabbo midka ay iskuy isku aaba yihiin baa mudnaanta la siinaya kaasaa magta soo gelaya kan kale ee isku aabbaha yihiin kana ka horreya hadduu kaan ku filaan waayo kan isku aabbaha yihiin markaas soo gelaya waaya kulley magta eh, nafta way badan tahay oo dee xoolo badan baa baxaya saa darteed dad badan baa soo gelaya laakiin magta hadday yar tahay oo dee eh, waxyaabahan soo tilmaamaya sida mawdaxadii oo kale iyo wixii la midka ah ilaan magta la sheegaya dilka un maaha waa diyat alanfusi walatraafi walmacaani intaba anwaacdii magta soo sheegeen o dhan way soo gelayaan ha yaraata ha badnaato qolka adiimka wuuu leeyahay kan mudliga ee abaweyn kusoo dhawaanay laga horraysiin maayo kan hal waalid kusoo dhawaanaya maxaa hooyadu magta aslanba shaqa kuma leh marka sidaa darteed tarjiix ma soo gelayso uma dabeetana muctiqun kii waxa weeye xoreeyey addoonka ayaa meesha imanaya casabada kadib uma dabeetana casabatu casabadiisa uma dabeetana muctiqu kii waa muctiqaa sii oreeyey muctiqumucti ahaa uma dabeetna casabatu qaraabadiisa fa muctiqu abiljani kaa waxaa kusii xiga jaaniga kii waxyeelada geystay aabbihii kii xoreeyey uma dabeetna casabatu casabadiisa uma dabeetna muctiqu muctiqi ab aabbaha kii xoreeyey kii sii xoreeyey waa casabati casabadiisa wakada abadan sidaa weligaa ku soco casabadii markuu ka soo dhammaaday mualifku casabada haddii waxa weye magta ay ku filaan waayaan waxaa kusoo xiga muctiqi oo muctiq goor u imaanaya haddii casabadii la waayo ama ay ku fillaan waayaan waajibkii marka muctiqi kii hadduu addoon ahaa qofkan waxyeelada geystay addoon la xoreeyey kii xoreeyey ayaa magtii ka bixinaya nabig wuxu ala slam alwalaau luxmatun ka luxmati nasab waaya muctiqaas waxaa haddii la waayo casabadiisa meesha imaanaysa kadibna muctiqaa kii sii xoreeyey kii xoreeyey kii sii xoreeyey kadibna casabadiisa kadibna waxa weeye haddii la waayo muctiqa iyo casabadiisaba aabbaha jaaniga kuwii xoreeyey ayaa imaanaya kii xoreeyey iyo casabadiisi kadibna aabbaha kii xoreeyey kii sii xoreeyey iyo casabadiisi wahaakada abadan weligaaba sidaa ku soco wa catiiquhaa haweenayda kay xoraysay yacqiluhu waxaa magtii ka bixinaya caaqilatuhaa gabadha caaqiladeeda casabadeedabaa ka bixinaya waaya muctiquuna kuwa addoon wada xoreeyey ka muctiqin sida mid addoon xoreeyeyba la mid yahay wuxuu ku yidhi haweenaydii addoonka ay xoraysay haddii waxyeello geysto ama dil u geysto waxaa magti ka bixinaya caaqiladeeda tolkeedii baa ka bixinaya ayadu wax ka bixin maysa laakiin caaqiladeedaad bixinaysa waaya hadday koox rag ah ay addoon isla xoreeyaanna waxay la yihiin sida hal oo addoon xoreeyey sida halka ninba uu u xambaarayay ayaa iyaguna u xambaarayaan magti waa loo qaybinaya shan ninba addoon isla xoraysay adoonkiiba waxay la geystay magti waa loo qaybinaya han isleeg baa loogu qaybinaya wa kullu shaksin qof walba min casabatin min casabati kulli muctiqin mid walba xoreeyey casabadiisa ka tirsan yaxmilu wuxuu xambaarayaa maa kaana yaxmilu wuxuu xambaaraya daalika almuctiq kaawa xoreeyey walaa yacqilu magtii ma bixinayo catiiqu mid la xoreeyey fi labhari muctiqad haddaan qabano waxaan idhi wa muctiquuna ka muctiq koox wada xoraysa addoon waxay la mid yihiin hal qof oo addoon oo magtii way qaybsanayaan addoonkaas waxyeeladu geystay wixii ka dhashay mag ah way qaybsanayaan muctiqiintaas hadday muctiqiinta ayna jooginna tolka muctiqiintaas meeshii muctiqay gelayaanoo wixuu xambaarayay ayay xambaarayaan saddex nin baa maalan addoon wada xoreeyey dabeetana saddexdii nin waxa weeye addoonkii xoreeyeen ayaa waxyeelo geystay ayagoona maalan maba joogaanba way magtii waxaa lagu yeelanayaa tolkii waxa weye ninkaa muctiqa ah tol kasta oo saddexdii muctiq wuxuu xambaarayaan ninka muctiqah wixii saara wuxuu bixinaya hadduu ulu ah hadduu rubuc ah hadduu nis aha addoonka intuu ku lahaa ee uu magta ka bixinay ayay ka bixinayaan qof catiiqa addoon la xoreeyey magta wa ma soo gelaya asagu addoonka la xoreeyey asagu magta ma bixinaya hadduu sayidkiisii wax dilo magti ka bixin maayo laakiin sayidkiisu magta uu ka bixin maxaa yeele sayidku asaga uu dhexlayaa laakiin asagu sayidkiisa ma dhexlayo fain uqid haddii la waayo alcaaqilo kii magta bixinay aw amase lam yafi una ku filaanin wixii la bixiyey magti caqala magti waxaa bixinaya baytulmaali baytulmaalki ayaa ka bixinaya cala lmuslimi muslimkii fain fuqida haddii la waayo baytulmaalki fakulluhu waajibkii oo idin xusaaran yahay cala aljaani qofkii jaaniga waxyeelada geystay fi adhar muctamir haddaan qaban waaya wuxuu ku yidhi haddii dadkii magta bixinay la waayaba caaqilaba maba leba ninka ninkan dilka geystay tolba oma joogaan casababa maleba ama qaraabadiisii way dhinteen ama qaraabadiisii waxaa ka jooga laba saddex qof waxay bixinayaanna kuma fillahe makti markaa maxaa la samayn makti waxaa bixinaya markaa baytulmaalka muslimiinta baanka islaamka ee dowladda ayaa la ayaa bixinaya baytulmaalka muslimiinta ayaa laga bixinaya maktiisii nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ah ana waariu man laa waaria lah acqilu canhu wa ariu aniga dhalaya qof aan dhalo lahayn an baytmaalka nabiga wada ala sl naftiisa kama wado baytmaalka dhalaya acqilu canhu anaa magta ka bixinaya waariuhu waana dhalaya rajahu abu dawud wanasaa-i haddaba qofkaas waxa weeye caaqiladaan lahayn baytmaalka muslimiinta magtiisa laga bixinaya haddii caaqiladiisa ay ku filayna waxaa dhammaystiraya wixii kale waxa weye baytmaalka muslimiinta haddii baytmaalka muslimiinta usan jirinba ka waran waa sida zamankeena oo kale baytmaalka muslimiinta ma jiro ama waxa weeye dowladda gacanta ku haysa magta ka bixin mayso maxaa la samaynaya markaas dhammaan magtii oo idil waxay saaran tahay qofkii jaaniga ee dilka geysta hadda dil khada u ahaa maadaama tolka ka bixin lahaana la waayay ee baytimaalkii muslimiintana uusan jirin ama usan si fican u shaqaynayn markaa ninkii dilka geystay ayaa iska dulqaadaya waay fakulluhu cala aljaani wuxuu idhi fain fuqid hadii la waaya alcaaqilu kii magta bixinayay waa tolkiya oo mase lam yafi uusan ku filayn wixii uu bixiyey uusan magta ku filayn caqala baytulmaali baytulmaalki ayaa ka bixinaya can ilmuslim muslimkii ayaa magta ka bixinaya fain fuqid haddii baytulmaalkiina la waayo fakulluhu magtii oo idil fakulluhu waajibkii oo idil cala aljaari qofkii jaariga ayuu saaraya fi ladhar muctadan qaban wa tu'ajalu waa la madalaynaya magti tuajar waa la madalaynaya dheh cala alcaaqilati caaqiladii diyatu nafsi naf magteed kaamilatin oo dhammaystiran alaaa siniina saddex sano fii kulli sanatin sanad walba waxa la bixinaya uluun saddex meelood wa dimiyin qofkii dimiga ahaa magtiisana waa la madalaynaya sanatan sanad waqiila waxaa yidhi alaaan saddex sano ayaa la madalaynaya wamra'atin watuajar waa la madalaynaya diyatu mra'atin haweeney magteed sanatayni laba sano fi luulaa sanadda hore waxaa la bixinaya uluun saddex meelood meel waqiila waxaa yidhi alaaan saddex sano ayaa lagu madalaynaya gabadha magteedii markuu ka soo dhammaaday caaqiladii iyo tilmaantoodii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa ta'jiilkii madalayntii magtii khata ahayd wuxuu yidhi magta khata ah ee diyata nafs kaamila naf kaamil ah magteeda markii uu tolku bixinayo ama caaqilada bixinayso waxaa lagu malaynayaa saddex sano saddex sano uu tolku ku bixinaya sanad walba saddex meelood meel ayay magtii bixinayaan sanadka akhirkiisaubayna bixinayaan sanadka aakhirkiisa ayuu bayna bixinayan arrinkan waxaa xukumay cumar iyo cali radi allahu tacaala canhuma waaya dimiga waa gaalkii waxa wey yahuudiga ama nasraaniga ah. magtiisa soo ka yar tahay qofka muslimka waa ulu diyat muslim asaga saddex sana lagu madanayn mahaye sanad umaa lagu madanaynaya maadaama magtiisu bay dhan tahay ulu diyat muslim hal sano ayaa lagu bixinaya yahuudiga ama nasraaniga magtiisi qiilba wuxuu le maya saddex sana asnaha lagu bixiyo waxba yaan la eegin magtiisa inay ka yartaa magtii muslimka haweenayda magteeda laba sano ayaa lagu madalaynaya maadaama iyadu ay ka yar tahay ninkii ay konton halaad tahay gebigeeduba laba sana lagu bixinaya waaya sanada koobaad waxaa la bixinaya saddex meelood meel sanada labaadna waxa weeye intii soo hadhay ayaa la bixinayaa qiil baa wuxuu leey maya haweenaydana ninka un aan ka xukum xukumkeeda aan raacinno saddex sana inaha lagu bixiyo waa laga xoganaya qiilkaas wtaxmil caaqilatu caaqiladii waxay xambaaraysaa alcabdi adoonkii fi adhari muctamad haddaan qabano faii kulli sanatin sanad kasta waxay biinaysaa fii kulli sanatin sanad kasta waxaa ku sugan qadru ului diyatin mag saddex meelood meel qadarkeed waqiila waxa fi alaain saddex sano ayay qiimihii addoonka u bixinaysaa wuxuu ku yihi caaqiladu tolku wuxuu bixinayaa addoon haddii la dilo qiimihii addoonka ka waajibaya tolka qaadaya naf baa la dilay naf macsuumaa la dilay qiimihii tolka qaadaya hadda tolku ma xambaaraya u hadda qofka shilku geysta ama xooluhu baabi'iyo laakiin addoonka baa laga soo reebay maadaama uu naf maadaama uu naf asaga waa laga soo reebay marka seelay u bixinayaan tolku sanad kasta qadru ulu diya ayay bixinayaan qiimihii baa addoonka la eegayaa intuu gaadho unbaa waxa weeye magta saddex meelood meel wixii kaga soo hagaagaya ayaa la bina uldiya ayaa la bixinaya wax dhan oo qiimihiisa ah ayaa la bixinaya magta saddex meelood meel sooma ahayn soddon iyo saddex haalaad sooma ahayn iyo ulu baciir inta in laeg ayaa laga bixinaya qiimihiis hadduu ka badan yahay intaas yaa sanadka koobaad la bixinaya inta kalena waa inta soo hadhay baa la bixinaya waaya qiil ba wuxuu le maya saddex sano ha loo qaybiyo walow qatala hadduu dilo nin rajulayn laba nin buu dilay fa fii alaain saddex sanaa magtooda lagu bixinayaa labadaa nin wa qiila waxaa lidhi sittin lix sana lagu bixinayaa waalaraafu araaftii fii kulli sanatin sanad walba waxaa waajibaya qadru ului diyatin mag saddex meelood meel meesha qadarkeed baa waajibaya waxdhan wa qiila waxaa lidhi kulluhaa adraafta waxa weeye magteedoo idil fii sanatin sanad maa la bixinaya nin baa laba nin dilay magtii labadaa nin saddex sana lagu bixinaya sanad kasta labadeenin mid walba uludiya laga bixinaya uludiya iyo tolkii bixinayaan qiil baa wuxuu leeya maye saddex ka dhigine soo mid walba saddex sano ma noqdeen saddex sano iyo sano lagu bixiyo lix sano tolkii ku bixiyaan oo ha loo fududeeyo saasuu leeyahay qiilka kalena naf kasta buu eegay muuna isdhex gelinin adraafta waa xubnihii magtooda see loo bixinaya sanad kasta qadru uludiya seen addoonka nidhi yani haddii magta darafka uu badan yahay waxaan eegaynaa sanad walba mag naf qadarkeed saddex meelood meel baa la bixinaya haddii intaa ay ku baxdana halkaasna ha ku baxdo hadi wax soo haraanna sanadihii kale ayaa loo qaybinaya wahaakada qiil ba wuxuu le maye sanad uun ha ku bixiyaan waaya waajalu nafsi nafta ajasheedu muddadeedu min azuhuuqi nafta markay baxday umaa laga xisaabinaya waayraha nafta keyrkeeda min aljinaayati jinaayadii baa laga eegaya waaya wa ajalu nafsi wuxuu ku leey macnaha saddexdii sane een u madanaynay nafta magteeda markay qudha baxday ma laga xisaabinaya xilligii qofkan uu naf baxay ayaa saddex sane laga xisaabinaya hadday daraf tahayna waxyeeladu markay ku dhacday baa laga xisaabinaya maaha markii mag laga heshiiyey oo tolku ka heshiiyey maaha wa ajalu nafsi nafta madasheedu min azuuqi markay ruuxdu baxday ayaa laga xisaabinaya wakhayriha khayrkeeda min aljinaayati waxyeeladii baa laga xisaabinaya waman qofkii maata dhintaa fii bacdi sanatin sanad dhexdii dhintaa saqada waxa waajibkii saaraa uu ka dhacaya wuxuu ka wadaa tolkii magta wada bixinaya haddii qof ka mida ah uu sanadkii dhexdiisii u dhinto qadarkii lagu lahaa ee sanadka uu bixin lahaa waxa uu ka dhacaya oo tarikadii xoolihii u ka tegay dhaxalka ah laga bixin maayo maxaa qofka wuu dhintay waxaana muwaasaad iyo caawin bay ahayd siday zakadaba aan xoolihiisa uga waajibayn oo asaga aan u saarayn ayay tanna waxa wey saasoo kale aan ugu waajibayninno waxa weeye way ka dhacaysaa intii uu bixinaya sanadka walaa yacqilu ma bixinayo magti faqiirun mid cayna waraqiiqun adoon wasabiirun ilma yar wamajnuun mid waal wamuslimun mid muslim can kaafirin gaal ka bixin maayo wacagsu cagsigiisana waa la midoo gaalkii muslim ka bixin maayo wayacqil uu ka bixinaya magti yahuudiyun mid yahuudi can nasraani nasraani uu ka bixinaya wacagsuhu lidkiisana uu ka bixinayaa fi adhar muctad haddaan qaban halkan wuxuu ku tilmaamayaa sifaata man yacqil dadka magta bixinaya tolka ah sifaadkooda waa shan sifo waa inay rag yihiin oo dumarkii shaqa kuma leh waa inuu dadka ay bixinaya yihiin dad akhniya ah oo xoolo haysta ama dad dhexdhexaada waaa kaa baay dadkii fuqarada waba aan haysta wa haystayaasha ah ayuu magtiba soo gelayaan malaha inagu mama kala qaadnaan filaya sooma o horta nin aqiira ah magtiba soo gelaya inaga aqiirka waan saara waa dulmi addoon ma soo gelay inaga addooma ma melihin iskaba dhaaf sabi ilmaha yarkan ma soo gelayo oo ilma yaroo dhashay mag laguma leh maantana waan ka qaadnaa ilmaha yarka sooma wax alla waxaa dhashay haddaad saddex ina dhashay saddexdinaba magta waa laga qaadaya sooma waa dulmi taana waa majnuunanka waalanka mala kama qaadno dadka waalwaalan ma laga qaadaa waa la tirsadaa eelkiisaa bixiya taana waa dulmi kale imise dulmi hadda ku haynaa faqiirki sabigii majnuunkii saddexdaaba magta waa laga qaadaa waa dulmi saddexdaaba muslimkii gaal waxa weeye ka bixin mahayo oo waxaa shardi ah diinkooda inu isku mid yahay muslimkii gaal ma ka bixin mahayo gaalkiina muslim ka bixin mahayo xataa hadduu aabbiyi yahay xataa hadduu waladkiisa yahay xataa hadduu tolkiisa yahay laakiin yahuudigii kii yahuudiga ahaa nasraaniga kristanka ka bixinaya kii kristankan yahuudigu ka bixinaya maxaa yeelay alkufru millatun waaxida kufrigu waa hal diinu wa cala alkhaniyi ninkii haniga ahaa waxaa lagu leehay nisfu diinaarin u fiirso tanna waa dulmi kale oo soomaalida samayso wa cala alkhaniyi ninkii haniga ahaa nisfu diinaarin diinaar niskii ayaa lagu leeyahay wlmutawasidi kii dhacdhaxaadkan rubcu diinaari diinaar afar meelood meel baa lagu leeyahay kula sanatin sanad walba min alan saddex sano ka mid ah waqiila waxaa yidhi huwa nisfu dinaarka ama rubcu dinaarkaasi waa waajib alaai saddexdii sanaba waajib ka waajibaya wey wayuctabaraani waa la eegayaa homantinimadii iyo tawasudkiiba aakhira awl sanadka aakhirkiisa ayaa la eegaya waman qofkii acsara caydhooba fiihi ay fii aakhir awl awlka aakhirkii sanadka aakhirkiisa caydhooba saqada wixii ku waajibaya u ka dhacaya hore waxaan usoo tilmaanay somalida inay qofka faqiirka he saaraan faqiirkiina way saaraan dhibka kale ee jira waxa weye faqiirkii iyo hanigii iyo mutawasitkiiba si islaagba u saaraan sooma lama kala qaado sooma si islaam u bixiya waa dulmi taana waa ka culamadu si ismaamayaan qofka hanigaa loo badinaya ninka haniga ee ilaa xoolasi ayaa loo badinaya asaga waxaa laga qaadaya nisfu diinaar diinaar niski ama wax u dhigma dee zamanka waaya mutawasidkiina rubuc diinaar ninka dhexdhexaadka ahaa ninka haniga wuxuu bixinaya haafkii buu bixinaya waa kii dhexdhexaadka ah isagoo hanina maaha faqiirna maaha waa nin nolol maalmeedkiisa iska haysta faqiirna maaha iska bixin karaa wax yani kifaayadiis ka badan buu haysta anigana waa nin ilah wa siiye waaya aqiirkana asagoo xisaabtaba kuma jiro aqiirkana he xisaabtaba kuma jiro marka anigii iyo mutawasitki umaa qaybsanaya sanad walba waxay bixinayaan oo saddexdii sano ka mid ah anigiina wuxuu bixiya nisfi dinaar sanad walba mutawasitkiina rubcu dinaar qiil ba wuxuu leey maya yayna saa dhehen saddexda sanoba anigan wuxuu bixinaya nisfu dinaar mutawasitkana wuxuu bixinaya rubcu he dinaar rubicii waa waajibkii saddex iyo sanuleeh waaya hodantinimada iyo tawasudkaba iqriga horta ku wejid halkaa naga dhig qofka inuu ani yahay iyo inuu mutawasid yahay goormaan eegayna aakhir alxawl sanadka markuu dhammaanayo ilaa waqtigaasa la bixinaya magtii soo ma sanadka aakhirkiisa baa la eegaya inuu hani yahay iyo inuu mutawasid yahay hadduu sanadka awelkiisau faqiir ahaa oo aakhir alxawl uu ilaahay xoolo siiyo magtii uu soo gelaya hadduu sanadka awelkiisa uu hani ahaa aakhir alxawlna uu faqiir noqdo waxa wey magtii laguma leh walidalika wuxuu ku uri waman acsara fiihi qofkii sanadka yani fii akhir awl qawlka aakhirkiisa waxa wey faqiir noqda cay noqda saqada waxa wey waajibkii lagu lahaa uu ka dhacayaa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam w sala allah wslam ala